بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii afraad mise shanaad weeye casirkii shanaad oo min kitaab aladab اlmufrad limaam albukhaari qaala raximah اllah baabu hal yukna aw hal yakni abaahu wuxuu baab yahay ma u naanaysi karaa aabbihii markuu la hadlayo baabu hal yakmii ma u naanaysayaa oo naanays ma ugu yeedhayaa abaahu aabbihii xadaanaa cabdiraxmaan ibnu shayba cabdiraxmaan ibni cabdilmalik ibnu shayba saduuqun yukhti qaala akhbaranii yunis ibnu yaxya ibnu nubaatata saduuqun faadil saalixu alxadiid can cubaydillaah ibni mawhab waxaa lagu sheegaa leysa bilqawiy laysa bilqawiy baa lagu sheegaa laakiin sida raajixa waa xasanu اlxadiiث qaala kharajna can shahr bni xawshab can shahr bni xawshab mowla asmaa binta yaziid ibni sakan qaala wuxuu ihi taabicigaas wa asna xasanu اlxadiiثa haaliban kharajna maca bni cumara ibni cumar baanu la baxnay fii safar wey ibni cumar baanu raacnay safar baa loo raacay faqaala lahu saalim saalim baa wuxuu ku yidhi asalaa ya abaa cabdiraxmaan saalim waa ina cabdulaahi waa wilu ibnu cumar dhalay wey saalim iyo bilaal iyo wiil badan buu cabdulaahi dhalay marka saalimkan ya abaa cabdiraxmaan leh waa ina ibnu cumar ama waa ina cabdulahi ibnu cumar wey waa aabbihi buu la hadlaya almuhim faqaala lahu saalim baa lahu ibnu cumar ku yidhi asalaata salaada aan tukanno salaaddii baa taagan salaada tuko aynu gallo wakhtigiibaa jooga ya abaa cabdiraxmaan aba cabdiramaan oo salaada aynu toon abiibu la hadlahaya marka aabbaha kunyama ugu yeeri kartaabuu baab yahay aarkaasuu keenay alimaam albukhaari waa daciifu lisnaad lidacfi shahr ibnu xawshab shahr baa dacfi ku jira min qibali xifdi laakiin sida raajixa ah ay xaafid xajar iyo dahabi iyo culamo badan marhayaan waxaa weeye shahr waa xasan alxadiid xasan alxadiid wey qaala abu cabdillaahi albukhaari xadaanaa asxaabuna asxaabtanadu waxay noo sheegeen bui yani jamaca min shuyuukhii wey jamaaca min mashaayikhi wax ka waranaya intaasoo sheekh akara min waaxid yuu ka hadlaya xadaanaa asxaabuna yani ashyaakhuna can wakiic bn اjaraax waxay nooga sheegeen abu sufyaan can sufyaan bn wakiic can sufyaan bn saciid aلthawri can cabdillahi bn dinaar can ibni cumara qaala ayb idan maadaama aarkaa hore uu dacfi ku jiro ama uu xasan yahay cinda albukhaari ama saxiix wuxuu raacinayaa haddana afar kilo isaguna faa'iidaynaya masaladii laga hadlahay magaciyo laakiin abu xabs abu xabsin xabsiga waa libax libaaxa xabsiliya marka abu xabsata ma aha oo gabadha xabse u dhalay ma ahe waa kunyo iyo naanays uu lahaa weeye sayidina cumar radiallahu tacala canhu cumar ahaa ayaa qadaa xukumay buhaari muxuu ibnu cumar aabbihi cumar ah wuxuu ugu naanaysay oo ugu yeedhay kunyadiisii ahayd abu xabs sida wiilkiisu saalimna ugu yeedhay abaa cabdiraxmaan sida marka way banaan tahay way kunyada in waalidka adugy maxaa yeelay kunyadu cinda alcarab waa min alfaad altabjiil walijlaal weynaynta iyo xurmaynta ay ka mid tahay ruuxa in yaa abaa fulaan yaa umma fulaan oo abuu iyo ummi la isticmaalo ama akhuu banii fulaan la yidhaahdo waxay ka mid tahay erayada xurmadan waxa lagu xurmeeyo ee mudnaanta sitay ka mid tahay maaha eray qayaxan ama xoogo qallabsan maaha baabu wujuubi silati raxam raxim raximka xidhiirintiisa ayuu baab yahay inuu waajib yahay baabu wujuubi silati raximi raximka xidhiirintiisa waajib noqodkeeda buu baab yahay xadaanaa muusa ibnu ismaaciil التبوذكي ثقة xاaفظ xadثna ضمضم بن cمر الxنفي wa مقبول layn الxadيiث ma lm يutaaبع qال xadثna كulayb بن منفعة الxنفي asna waa مقبول بمعنى ضعيif qaal wuxuu ihi qaala jadii awogay wuxuu yidhi bakr بن xاariث ahaa yaa rasuul allah awgii waa saxaabi saxaabi wey yaa rasuula rasuulka ilaahayow man abaru ruuxee aan u biri sameeyaa ruuxeen baari u noqdaa bimacnaa oon ixsaanka ugu hormariyaa iyo waxtarka iyo gacalnimada qaala nabi wuxuu uhi ummuka ama ummaka yacni bira ummaka hooyadaa ayaa u mudnaan leh iyo wa abaaka aabbaha iyo wa ukhtuka walaasha iyo wa akhaaka maadaama akhaaka la kordhabay iyo abaaka kulli waa kordhabanta marka ummaka wa abaaka wa ukhtaka w ana kulli ma xarakayn saasay noqonaysa ah. ukhtaka wa akhaaka walaashaa iyo walaalka wa mawlaaka iyo gacalkaada alladii gacalkaasoo yeli ku xiga daaka kuwaa la soo sheegay waxaa gacalka qaraabada ee ku xiga walaalkaa iyo walaashaa baasna kusii xiga xaqun xaq weeye waajibun waajib min allahi ka waajibay in la xidhiiriyo qaraabada iyo dadkaas la soo sheegay wa raximun raxim weeye mawsuulatun la xidhiirinayo sharcan aladiina yasuluuna maa amara allah yacni hooyada iyo aabbaha iyo walaalka iyo walaasha iyo gacalka soo oo adeerkaa iyo idadaa iyo habarirta ay ka mid yihiin dadka noocaasa waa xaq waajiba ah oo ku saaran weeye adiga xaq waajiba ku saaran weeye waana raxim bimacnaa qaraabo weeye mawsuula sharcan la xidhiirinayo ninkii gooyana waa riximgoys naar baana sugaysa dan rabbi subxana wa tacala usan cafiin sheekhu daciif wey laakiin sida raajix xadiidku xasan wey xadiidku waa xadiid xasana maxaa yeelay dacfiga ku jira damdam waxaa mutaabaceeyey xaari ibnu murat alxanafi nin loo yaqaan xaari ibnu murat alxanafi ayaa mutaabaceeyey can kulayb waa nin saduuqa ah. idan waxaa haray dacfiga kulayb ibnu manfaca ku jira dacfiga kulayb ibnu manfaca ku jirana wuxuu ku kamayaa huwa min kibaari الtaabiciin abaqad kibaaru taabiciin buu ku jiraa nin marka kibaaru taabiciin ah oy ka wariyeen akara min inayn ay wax ka wariyeen waxaa lagu yaqaanaa cinda almuxadisiin iyo qolyaha cilmi jarxi wa tacdiil ka hadlaayay inay ku tasaahulaan xusnu danina ay ku qadaan xadiidkiisa min kibaari taabiciin haddana ka waranhaya awowgii wax ka waranayay oo saxaabi ah jahaalat alcaynna ay meesha ka baxday oo inayn fa akar wax ka wariyeen waxaa weya in xusnu danni lagula kulmo xadiidka la taxsiiniyo ayaa loo badanya saa darteed dahabi filkashf wuxuu leeyahay basriyun wasat basriyun wasat buu leeyahay bukhaari iyo ibn abi xaatimna fii kitaabayhima jarxi tacdiil midna kumaysan sheegin xadiidkuna shawaahid fara badan buu leeyahay macnahan tilmaamaysaa darteed xadiidku waa xasan ama waa saxiix daciif ma aha xadaana musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana abu cawaana wadax bn cabdulahi alashkuri can cabdilmalik bni cumayr iqat fasixun caalim taayara xifdu lama kabir can muusa bni alxata bni cubaydilaah waa taabici jaliila wey ala bni cubaydilah baa dhalay ayb can abi hurayrata qaala lama nazlad markay soo degtay hadi laaya aayaddan markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin waandir udig cashiirataka xigtadaada udid iyo xigaaladaada gacalkaada nabi maxamed udug bale alaqrabiin ee dhow qaraabada kuu dhow ee gacalka ee kuusii dhow digniinta ka bilow baa layidhi amarka nabiga isagoo ku dhaqmeeya qur-aanka ah faqaama anabiyu nabigu waa istaagay fanaada waa dhawaaq safa ayuu fuulay meeltaaguu fuulay marna wuxuu ka dhaxalay jamac meelay ku shireen bacdu riwaayaatna waxay sheegayan wain lam tasix waxay tilmaamayaan inuu nebigu u sameeyey martiqaad laakiin tan waxay ahayd eh, safadusheedu ka dhawaaq fanaada waa dhawaaqay yaa bani kacab ibnu lu'ay waa jilib hoosu tagay nabigu waa foga aturfog wey waa quraysh agteeda wey yaa bani kacabnulay reer bani kacabow anqiduu koriya ama ka badbaadiya anfusakum naftiinna min annaari cadaab ka badbaadsa oo ilaahu rumeeya wey oo rasuulka rumeeyo diinta qaata haddana nabigu waa soo degay oday ka sokeeya yaa bani cabdimunaaf yaa bani cabdimunaaf reer bani cabdimunaafow anqiduu anfusakum naftiinna ka badbaadiya ka koriya min annaar la soo dhaaf ila ree bani umiyo dad badan baa soo gelay jilib hoosu nabigu yimid ya bani haashim ree bani haashimow anqidu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib awowgiibu hadda nabigu taagan yahay awowgiibu soo gaadhay marku wuxuu kasoo bilaabay meel fog ayib waadoo ka soo bilaaba odayga tobnaad ka soo bilaaba ama labaatanaad ka soo bilaaba jilib jilib baa u socon ilaa aad soo gaadho awowga ayib haddana aabba aad soo gaadho kadib aad soo gaadho awaaaaha haddana aad soo gaadho caruurtaada waxba ka tegi maysid waa digniin baa socotee anqiduu anfusakum ka koriya min annaari ya faatimata binta muxamed hawsha way soo degtay faatimadii binta muxamed ayday anqidii nafsaki min annaar naftaada naarka ka badbaadi nabi baa dhalay rasuul ilaahi baa ka farcamay hooyaday baa khadiija howlaha socon maayaan aakharo waxaa shaqaysataa ku anfici camalkaada la tegi markaad xoogo u baasto yaa nabigu iyo ummadda kale ku barakantaageli karaan oo shafaacadu socon laakiin adooba khriban waxba lagu tari maayo wey isbadbaadi maxaafaadaba loo maagay fa innii anigu laa amliku laki min allaahi shaya faadaba si guuraa loola hadlay maxaa yeelay waa gabar rasuul gabar rasuul waxaa laga yaabaa inay istiraado maano adoo in nabidaa lagu cadaaba haysa adugu nebi maxamed khaatam alambiya walmursaliin ayib xoogaa markayna kuba tagtaa la diidan yahay kula fogaato fa innii anugu nabi maxadan laa amliku hanan mahayo laki adiga kuuma awoodo min allaahi ilaahay xaggiisa cadaabkiisa inaad ka badbaadayo hayan waxaban kuma awood sheekh cabdiqaadir wax awoode iyo awliya nin nafta laga qaado la siiyo iska soo dhigaysa iyo ayib waagii dadka la siri jiray waxa la shek cabdiqaadir yaa nin muriidkiisa nafta laga qaaday markuu malakumootka nafta ka qaaday oo uu sii qaado xagga cadaabka usii wado uu dhawaaqay sheekh cabdiqaadiroo wixii ziyaareen bixinhayey iyo wixii khalfaan ahayd wixii dhagay ka baxeen intaasoo jahli baa ku jirta intaan kufriyad kale la gaarin jahliga kow ku jira waxaa weye maalikmawdku naftuu bixiyaya ma qaado sharciyan shareecada nebi maxamed iyo diinta waxay caddeeyeen malikumawdka buu kaa bixin ee laba ciidan baa diyaara haddadaa hunaar tahay ciidan malaa'igo goona oo malaa'ikatulcadaab alyaab iyo halkaa kuu fadhiya naftu markuu malkumasiido uu ka dhaqaaqa halkaa ka qaadi maayo uu kaa xisaabin markuu kaa soo bixi bannaanka keeno iskaga teg raggaasaa la wareeg malaa'ikatulcadaab baa qaadi oo naarta la aaday oo ciidan ilaahay ah haddaad ahlu janno tahayna malakumud nafta markuu soo baxsho malaa'ikatu raxmaa la wareegi laba kala baab weeye marka malakumud baa qaadoo uu la tegey waa laga soo dhigay horta waa sheekaan jir oo dhankaasay ka fashilan tahay dhagaa kadibwaad kuma jiraan ruux kasta camalkiisu ku badbaadahaya shafaacada waa wax jira oo shafaacadu waa sugan tahay oo culummada iyo shuhadada iyo ambiyada iyo muslimiinta subaoo dhan waa leeyihiin laakiin yaa loo shafeec qaadi goormaa la shafeec qaadi ma cid kastaa shafeec qaadi shuruud bay leedahay marka camalkaada ha ku badbaadiyo ayr laakiin buu nebigu anna lakum idinku waxaa idin sugnaaday haddaad tihiin quraysh ree bani cabdimualib ree muxamed ree eh, eh, bani kacb luay yani wixii qaraaba amatoloo dhanba hayra lakum adduunka la joogo wey hayra laakiin anna lakum waxaa idiin sugnaaday raximan qaraabanimo iyo hilib baad leedihiin saabulluha aan qoyn doona intaan adduunka joogo bibilaaliha qoyaankeedan ku qoynaya waa maxay qaraabadu nabigu wuxuu ka cabiray inay tahay dhul isticaara meesha ku jirta nabigu kinaaya dhul buu ka soo qaaday raximkii hilibkii iyadoo dhalashadii iyo nasabkii nabigu ka soo qaa dhul nasabka iyo qaraabada xidhiirinta la xidhiidhiyo ama doonta la gooyona nabi wuxuu ka soo qaaday qoyaan iyo ingeeg ama qoyaan ay qalay yubsi iyo nadaawo ka soo qaaday idan haddaad qaraabada xidhiidhiso waad qoysa wey waa dhulaad warhaabisay dhulaad warhaabisay maxaa ka soo bixi wax wanaagsan geede iyo dhir iyo badar iyo dalag baa ka soo bixi qaraabadu way kuu ducayn dadku waa las jeclaan nasabku baa sugnaan dadku ahl iyo qaraabo wey wanaag baa idin dhexaadun ajir baad ka akhriya dul haddii dhulkii qaraabada ahaa la waraabin waayo la xidhin waayana wuu qalali abaaraha ka dhici duufaannaha ka dilaac cudurra ka dilaaci aduu marka akhriya adduun waxaa kuu sugan weeye inkaar iyo hog baa kuu sugan ida markaas abulluhaa waan qoyn macna waan xidhiidhin wey intaad nooshiin gaalabaaad ahaatiin laakiin nasabkii qaraaba ma diidani laakiin cadaabka rabbigay nin kastoo camalkeeda baa kaa badbaadan wey ayib bibilaaliha qoyaankeedan ku qoynaya yani maadaama ay rixmiya qaraabo tahay sii dayn mahayo way goyn mahayo lakin waa xidhiidhinaya baabu silaة الraxmi raximka xidhiidintiisa buu baab yahay xadaثna abu nacaym alfadl bn dukayn qala xadaثna camr bn cuثmaan bn cabdilah ibn mawhab alkufi ثiqa qala samictu musa bn طalxa haddaynu musa bn طalxa bn cubaydillah ataabici اljaliil yadkur asagoo sheegaya can abi ayub alansaari ana acraabiya nin remiy ah ninka acraabiga laqiiq ibnu sabira inuu aha waa la sheegaa inuu ahaa sakhar ibnu qacqaacna waa la sheegaa aduu labada saxaabi mid ka mid ow ana acraabiya nin remiya carada u banbaxay lilnabiy nabiga nabigoo socda nin remiya ka hor yimid nin remiya ka hor yimid weliba bacdu riwaaya waxay tilmaamayaan nabigoo socdo intuu ka hor yimid iyo hasha hogaankeeda ku dhegay hashi nabi muxuu sarraab hogaanka qabtay markaasuu la hadlay fii fii masirinabi socodkiisii uu safarka u socday buu ka hor yimi faqaala wuxuu idhi ahbirnii ii sheeg nebi maxamedow maa yuqaribunii min aljanna janna waxa ii dhoweynaya waa jumla wey dad ka baxdo ka yaabta inaadan tafsiil iyo faahfaahin fara badan ka gaari weydo ama wixii haddii laguu faahfaasha aad ka baqdo inaad qaban weydo hadal kooban baa la raadsadaa ayib wuxuu yidhi nabi maxamedow warkoo ayb maa yuqaribuna min aljanna wayubaaciduna iga dheeraynaya iga fogaynaya min annaari qaala nabig wuxu sal slam tacbud allah ilahay baad caabudi war kooban wey anigii caabud kuma lihi quraysh wax u kuma lihi annaga noo sheeqa kuma lihi war rabbiga caabud mar fiican baa jira abadan tacbud allah ilahay baad caabudi walaa tushriku u shariig yeeli maysid la wadaajin maysid ilaahay xaqu mudan yahay bihi alla shayan waxba wuxuu doon ha noqdo khalqi iyo insi iyo jin iyo geedo iyo xayawaan iyo shimbiro midnaba rabbi waxba la wadaajin maysid maxaa soo raaca wa tuqiimu الsalaa taa waa cibaadada guud weeye cibaadada guud waxaa ka mida salaadii baa ka mida wa tuqiimu الsalaa salaadaad oogi waa toosin wa tu'ti الzakaat zakadaad bixinoo dadka mudan baad siin xoolahaada wixii rabbi ku siiyey wa tasilu waxaad xidhiirin alraxima qaraabada raximkana waa xidhiirin baa le idan inta hadad la timaado naar waad ka badbaadi wey wixii kale rabbi ku saarayna aad la timaad xadaana ismaaciil ibn abi uweys ibn cabdilah ibn abdilah ismaaciil ibn cabdilah ibn cabdilah ibn uweys yaa loo yaqaan ibn malik waa nin asaga waa iqa ah wey qaala wuxuu uhi xadaanii sulaymaan bilaal ataymi iqatun kaiiru اlxadiiث can mucaawiyata ibn abi maxaa idin qoran aniga musarad baa ii qoran yani qaraabanimadii baa istaagtay oo habashay ilaahi subxaana wa tacaala inuu ka hadliyo oo istaajiyo oo wax suuro la arko ka dhig waa awooda awoodda rabbi subxana wa tacaala faqaala rabbi wuxuu uhi mah maxaa jira mah waa maxaa jira wey ama u kaadi ama sug ama fadhiiso wey ama istaagga jooji ukfuf cani alqiyaam ama mah maxaa jira maxay u istaagtay ila khalqigo dhan baa la abuuray maxaa u soo bootay rabbi waxay u soo asagaana abuuray asagaana idma in hadasho laakiin hawshuu meesha ka dhaca laguu sheegaya rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala laguu sheegay qaalad raximkii wuxuu yidhi waxay tihi hada maqaamu alcaa'idi bika min alqaiica haadaa ninkan kada maqaamu alcaa'idi kii magan galhayay istaaggiisii wey waxaan istaagay oon hadda u taaganaan codsanayaa inaan la igoynin haddaan qaraabo ah oon raxiim ahay oon hilib ahay hilibka gacannimadooda dhalashay inaan la goynin baan rabbi oo kaa mangalaya ayib ilaahay markaa la hadash oo bariday waa raximti ayib ilaa qiyaami saaca ruuxa u dambeeya bani aadam ee la abuuray ilaahay subxaana wa tacala ajarkiisa meesha aadam ka gala yaqaana sooma aduha kaa dhumo dhexda istaaga waxaa tidhahdaa labaatan oo lama dhaafi karo ama soddon bay iga eg tahay ama afartan ama ma aqaana aabbahe ma dhaafi karo adag ku taalla taa dhib laakiin rabbi subxaana watacaala unkar asagaa iskale aadam asagaa abur wii ka farcma isagaa yaqaan ninka sidii abtirkiisana meeshu gaar rabbi subxana wa taala oge la socda balse xadiidan saxix waxaa ku sugan ruuxa bini aadamka marka la abuurayo riximka markuu ninka markay biyuhu ku dhacaan jirka gabadha laga soo ururinaya isbuuc kadib markaasaa la fiirinayaa ninkaas iyo gabadha isguursaday ilaa toddoba oday hawada tilmaamaysa hawada waxay leedahay labadaa isguursatay ee isu tagtay laga bilaabay ilaa aadam awowgii la doonaa loo ekaysanaya ilmaha asaga maaha qasban inuu ku ekaado inuu gabadha u ekaado ma aha awow aduguna ada gerina aabbahanuba gerina ka tobnaada loo kaysin markaasuu nabigu wuxuu ku fasiray xadiidkaa fii ayi suuratin maa shaa rakaba idan fii ayi suuratin maa shaa rakab waxaa weeye intaasoo abtir oo nasabood marayso xagga hooyada ah iyo xagga aabbaha ah oo aadam ku biyo shubanaysaa midka doon lagu ekaysanaya anugoodan casaaga quruxsanaha ilmu mucumfur socon mayso awow tadmaada fool xumaa baa ekaysan karaa anu goobbaalan waan fool xumaayey wiilkan dheero quruxsan muxuu ahay inaad ahaaso ma aha waxaa le awogaa nin qurmanha in loo ekaysiyaas macquula ah. marka hawlahaas shareecadu waa ka warqabtaa marka waa la iska ilaaliyo idan haadaa maqaamu alcaa'idi kii kumaangelaya istaagiisi iyo joogsigiisi way sara joogsaday bika adig kumaangelaya meel qadicati kaa maangelaya bimacna waa maxay rabiic waxaan u istaagay inaan kaa maangelo in laygooyo intaas wey qaala ilahi wuxuu yidhi alaa tardayna raximow miyadan raalli qaraaboy ama hilibow waxaad tiraadadha miyadan raalli ku ahayn an asila inaan xidhiidhiyo man wasalaka nink ku xidhiidhiya oo wa aqطaca aan gooyo man qaطacaka haddii lagu wado raxiim muxuu ahaa muanaf lagu soo socday man qadaca ki iyo muxuu ahaayey wasala ki la wax dhaba ma laha laakiin muanafku muanaf xaqiiqi ama ah hadda muanaf xaqiiqi ama ah ilahay wuxuu ra ballantaas wadagal haddaad imagan gashay maangalka waa fuliyey oo raalli ma ku tahay ruuxii ku gooya arrinkan aakhara gooy iyo adduunka cidda ku xidhiidhiso hilibka oo dhalashada dhowrtana la dhowro la ilaaliyo qaala waxay tiri balaa haa alla magana yaa rab ilah wuxuu ihi fadaalika arrinkaas inaan ruuxii ku gooyogooye ah kii ku xidhiiry xidhiidriyaa lakii aduu kuu sugnaaday wabalana isku ognaha wey in allaha laa yukhlif ilmicaad ayb uma qaala abuu hurayr wuxuu yidhi iqra'uu akhriya muslimiinay in shiitum haddaad doontaan qowlahu tacala akhriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum bacdi ruwaad waxay tilmaamayaan aayaddu inay tahay min qowli rasul sal sl nabigu yihi iqra'uu in shitum u nabig yiri sal slam bacdu riwaayaatna waxay leeyihi waa mudraj min kalaami abi hurayra oo abu hurayra wuxuu ku fasirhayaa aayadda qur-aanka xadidku isku fasiraya intooda waa macquul iqra wakriya buur in shitum hadda dambe yani tasdiiqan liqowli rasuuli lah sal slam aayaddu waxay rumaynaysaa xadiidka wey fahal cafaytum ma mudantihiin muslimiina in tawallaytum haddaad maamulka qabataan sida loo badan yahay tawallaytum bimacnaa tii ciraadka idme waa tii walaayada ahayd in tawallaytum haddaad maamulka qabataan ood madaxtooye iyo maamul iyo saraakiil noqotaan ma mudantiina ma laga yaabaa an tufsiduu inaad fasaadaysaan fi lardi ardada oo wa tuqadicu aad goysaan arxaamakum ninku suuqa raawada ugu dhex jiro u ficaya markuu xoogay xila qabto ama uu noqdo nin mas-uula yubasanka taagin saaxiibadii iyo qaraabiyaalku dhanba way cidaabo ka xidhanayaan ayib markii la doonayey in uu awoodda iyo dhaqaalaha uu helayba uu qaraabada ku xoogeyo wax u qabto ayib ama fahal casaytum ma mudantina in tawallaytum haddaad jeedsataan xaqa ka jeedsataan oo diinta diidaan an tufsiduu fi اlardi watuqaطicu arxamakum bacda alicraab maadaama aad diinta ka jeedsateen taa waxay keenaysaa alifsaad fi اlardi wa qaticat الraxim labada tafsir ba waaja lakin tafsirka hore loo badan yahy idan marka qaraabogoynimo mushkilo wey waxaa nabiga ka rasul sal slam laa yadkhulu jannata qaaticu raximin jannada ma galo nin qaraabogoys ah xadaana alxumaydiyu cabdulahi bn zubayr qaala xadaana sufyaan bn cuyayna can abi sacdin saciid bn marzuban baa loo yaqaana waa nin daciifa ninkan dambe abi sacdin saciid bn marzuban daciif wey can muxamed bn abi muusa masruur alxaal can ibni cabaasin qaala waaati اlqurba xaqahu wاlmiskiin wbna الsabiil ibn cabaas ba wuxuu fasiraya aayadda fasiraya ilahi wuxuu ihi waaati c nabi maxamedow dal qurbaan ninka qaraabada oo saaxiibkeed gacalka iyo qaraabada ah xaqahu xaqiisa baro wlmiskiina miskiinkana xaqiisa sii iyo wabna sabiili musaafirkana sii xaqiisa idan culama waxay leeyihin khitaabku wuxuu muwajah ku yahay lirasuul sal slam waana khitaab khaas ah laakiin sida raaja waxaa weeyaan khitaabku wuxuu muwajah ku yahay lijamiici almuslimiin kulli fardi min almuslimiin waaatid alqurba ruux kastoo muslim u yaalla ayuha almuslimu qaala wuxuu ibnu cabaas bada ilaah wuxuu ku bilaabay hadalkuu bilaabay oo faamaru ilaahay ruuxa muslimka wuxuu amray biawjab اlxuquuqi xuquuqda midda u waajibsanayd bu u xaqa midka u daraa baa lagu bilaabay waa maxay dal qurbaa baa laga bilaabay miskiin baa la daba dhigay ibnu sabiil marka awjab alxuquuq dadka xaqkule ruuxa ugu horreya waa qaraabada qaraabada ruuxa ugu horreeyana waa waalidka soo ila waanu soo marray wadallahu ilaahay wuxuu tusiyey ruuxa muslimkaa calaa afdal اlacmaali acmaasha midda u fadli badan ida kaana cindahu shayun markaad wax hayso oo gacantada wax ku jiro camalka u fadli badan iyo ruuxa oogu xaq weyn baa laguu sheegay oo faqaala rabbi wuxuu yidhi waaati da اlqurba xaqahu wاlmiskiina wbna الsabiil wacallamahu ilaahay ruuxa muslimka wuxuu baray idaa lam yakun cindahu shayun hadduusa waxba haysanin xoola ah xoolaha qaraabada ku xoogeysay waxaad haysaa ma haysid kayfa yaquulu saad odhan lahayd buu rabbi kuu sheegay maxaad ku jawaabi hadalkaad bixin lahayd iyo ereygaad ku dhawaaqi lahayd baa rabbi kuu sheegay buu ibn cabaas oo faqaal rabbi wuxuu yidhi waima tucridanna canhum ibtiqaa'a raxmatin min rabbika tarjuuha faqul lahum qawla maysuura marka hore wuxu ibn cabaas waaati alqurba xaqa wlmiskiin waa maxay wamarkaad waxaysabu markay gacantooda wax ku jiraan ruuxa qaraabada iyo miskiinka iyo musaafirka iyo saa'ilka xaqooda ogow u waxay doonayaan xidhiidhi qaraabee haddadan waxba haynin maxaa lagaa rabaa hadal wanaagsan ha dagaalamin war annagaa maskax dhabayna naga dhaqaaqi wax waalan baad tahay war xageed wax ku aragtay war yaa islugoynin war naga fadhiiso imaanka alla kaa qaad hawaa looma ogolo yani hadal wanaagsan baa lagaa doonaya وإma تcridana haddii aad ka jeesata نbi mxamedow canhum can dat اqurba can da اlqurba iyo miskiinkii iyo ibni sabiilki وإma تcridana haddii aad ka jeesato canhum can اlmasaakiin وbni الsabiil wadiqurba ibtiqaaa raxmatin naxariis adoo rijirinaya yani meelba wa ka sugaysa waxma haysid nabig wuxuu dhaqan u lahaa haddii wax la weydiiyo sida axaadiis saxiixa ah, mutawaatira ku sugan tahay haddii wax la weydiiyo nabigu hadduu hay ruux faru ka saar jira hadduusan haynin wuxuu odhan jiray bal markuu wax yimaado noo imow markaan wax hello noo imow bal wuxuu odhan jiray dadka qaarkii maalkii hebel baa meerheblaan wax ka sulahayahay maalinku maalin waxaa la yimaado issoo xaadiri hadduu nabi meel usan ka rajaynaynin waxna usan gacanta ku haynina waa u ducan jiray khayr allah ku siiy hadal wanaagsan sida allah noo saale iyo allah ina wasiyo allah ku kaalmeeye iyo khayr allah kuu furay duca laga rabaa ruux baan shilna bixinaynin miskiinkan indhaha ka calaman xanaaqiba tokofeera ugu soo asbaxay buu leeyahy maxaa kugu soo asbaxay waa miskiin wareega hayo luqmatucays raadinaya mogta baahi baa haysa meelo kaleba ka xisaabtamaya isagu ibtiaaa ramatin naxariis ibtiaaa eh, risan wey ibtiaaa ramatin eh, raxmad jirinteeda haddaad oga jirto darteed oo min rabbika rabbiga xaggiisa eh, ka ahaatay taasoo tarjumaad rajanayso faqul waxaa ku tiaa lahum lilmasaakiin wabni sabiil qawlan on ama weeg maysuuran la sahlay yani maysuur min alyusri erey fudud wey qawl macruuf makfiratin khayr min sadqa yatbacu ada hadal wanaagsan baa laga raba ayb marka ibtiaa mafcuul liajlih tucridana u laabanaysa ayib oo waxaa leeyahay haddaad oga jeesatay inaad sugayso meel wax ka sugayso darteed baad oga jeesatay bacdu raadn waxay leeyihiin nabigu haddus waxba haynin meella waxba ka sugayn uu iska aamusi jiray xishoo dartii uu ka xishoo ruuxa muslimkaa ee wax weydiistay oo nabigu marka waxbana uusan u haynin waxna uusan quu darrayn inu rajayayn ayib almuhim waxaa weeye ruux haddaad waxu haysana waxaad siin karta sii haddaadan inaba wax siinayninna hadal wanaagsan taaro waar wanaagsan eray suuban oo la dooray ayb baa laga raba ibn cabaas wuxuu leeyaha faqul lahum qawlan maysuura macnaha waxaa weeye ciddatun eh, yani ballamin ciddatun ballamin xasana wanaagsan ballan wanaagsan u qaba ruux yaruf wanaagsan cidda xasana kaanahu qad kaana sida asagoo la helayba khayr allah ku sii waad heli doontaa insha allahu tacaala markuu wax noo yimaadana insha allahu tacala abshir khayr waad farxi doontaa mar gooskaad ka qosli doontaa ruux moogta rajogeli masiinkagosleda iska tagaba taa laakiin aad dhaqan ka dhigata maaha adoo hayo kooti miya miskiinka aad dirto laba eber lama rabo ayib adoo wixii hayo inaad miskiinka hadal fiican tiradood isdhaafisho lama rabo ma fiican mhm. walacallahu waxaa laga yaabaa an yakuuna in sha allah walacallahu dheh baa la kaanahu qad kaana waa heli in sha allah ama walacalahu waxaa laga yaabaa an yakuuna inaad hesho xoolahaas oon ku siin in sha allahu tacala rabbi yihahdo haddana wuxuu fasirayaa ilaa ayaddu way socotay وآti القربى xقه والمiسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين aيadda kadib marka la wado waxaa sii socotay ولا تجعل يدka مغلولة إلى cنق aيadda saddexaad ku xigta wey ولا تجعل haka yeelin نبi محaمedow ama mسلimo yadaka gacantaada مغلولا mid la xidhay ama la تkraaray ilaa cunuqka dhuntaada nin saa loo xidho oon shilma bixinay maa macneed buu ibn cabaas laa tucطi shay way macnuhu ta laga yani markaa laleeyahay laa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika ha noqon wey aan waxba bixinayn walaa tabsuthaa kula waxaa weeye tucطii maa cindaka waxaad hayso dhan ha bixinin waxaad hayso dhan ha bixinin nin xirxiran oo laga goona ha noqonin oo fataqcuda aad fadhiisato maluuman adoo lagu canaantay maluum min allahi w yani waxaa ku canaanan qaraabadii waxaa ku canaanan ahalkii waxaa ku canaanan dadkii saaxiibada ahaa hadhowaadaa isla yaabi yani loon badan baa kugu soo bixi ama miskiinkii markaad wada siiso ka danbaa kugu xanaaqi oo ku xanaanan intaan hayo baan wey maxaa wada siiso kuleeh anusa miskiin waxa kumali meesha idan marka canaanta meelo badan ba ka iman ama masaakiinta ka iman qaraabada ka iman saaxiibada ka iman ayib maluuman ee yeelumuka waxaa kula dagaalami man yaatiika cidda ku imanaysa bacdu intaa kadib oo walaa yajidaan helin cindaka adi agtaada shay waxbaan helin maxsuuran fataqcuda maluuman maxsuuran qaala wuxuu yidhi ibn cabaas qad xasaraka waxaa ku daaliyey xasara safar albacir layahdaa war wuquu shaygu nooga wey habsoomo habsoon baa layahdaa qad xasaraka waxaa ku daaliyey ama ku habsoomiyey man qad acdayta dadkaad siisay saad u faraqayso u bixinaysaad eber ka dhigtay idan maxsuur baad noqonaysa daciif isnaad buri sheekhu maxamed ibn abi muusa laa yucraf maxamed ibn abi muusa laa yucraf bmacnaa waa majhuul xaal cadaaladiisa lama yaqaano ama caynkiisa waa la yaqaana wاraawi canhu abu sacad ismu saciid ibn اlmarzubaan asna waxaa weyaan daciif mudlis idan sanadku waa daciif ama tafsiirku min xayu waa ka ibn cabaas tafsiirkan min xayu tafsiir ibn cabaas waa ka sugan ibn jariir iyo ibn abi xaatim iyo fii tafaasiirihim way keeneen asaanid fara badan bay baabu fadli silaة الraxmi raximta xidhiidintiisa fadliguu leeyahay in qaraabada la xidhiidhiyo fadligay leedahay buu baabya xadaثna moxamed ibn cubayd ibn moxamed abu haabit waa nin iqo xaafid ah wey imaam qaala xadaثna ibn abi xaazim cabdاlcaزiiz ibn abi xaazim baa loo yaqaana saduq faqiih min fuqaha ahli madiinu ahaa weliba waxaa maraqa lagu sheegaa inuu ahaa afqah min malik ama bacda malik nin ku xiguu ahaa fi lmadiina can ilcalaa calaa waanu soo mara dhowr koor calaa ibn cabdiraxmaan ibn yacquub baa loo yaqaana waa saduuqun yahay can abiihi oo ah cabdiraxmaan ibn yacquub ah asna waa laysa bihi ba's can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal ataa rajulun nin baa yimid annabiya rasuulka u yimid sal lla ly slam faqaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii qaraabatan qaraabaan leehay ina lii waxaa ii sugnaada qaraabatan ahal iyo gacal iyo xigtiyi xigaalan leehay asiluhum waan xidhiidhiya wayaqtacuuni way goynayaanbu anugu waan xidhiidhin wanaagga la daba socdaa hadalka suuban waxaan heli karo waxaan u qaban karo ina wax kamaha kardo ayaguna intay kari karaan way goynayaanbu isu salaami mahayaan waxba ii qaban maayaan waxba ii tari maayaan cinda muslim wayaqtacuunii baa qoran oo bilyaa la akhriyo wayaqtacuunii wayuxsinu ilayhim waan u xsaan falaa samafalkan ku dadaala xaggooda wayusii'uuna ilaya way u xumaan bay igu jawaabaan iska warrama jir bay leeyihin wasetin ka kac balsi dheh an waa mushkilo yani wuxuu le wanaag baan la daba socday ayaguna xumaan dad baa moogtay iskoodba ayn wanaagga kii aan dhibba ku ah oo mooy markaa xisaan u samaynaysa ama uqab inad wax ka doonayso ama allow hadhow wax kuu taro oon marnaba u qaadana waxtarka alle wax qabadkaa lilahi dar ilahi midna u qaadanay shoog buu qabaa oo calooshu ka jiran yahay sidiisuba mushkilo wey wayuxsinu ilayhim wa in ixsan falaa wayusiiuuna way xumeeyaan ilaya aniga xumaan bay la taagan yihin waa dhacdaa waa dhaqan ku badan way dadka qaarkood ku badan hawshiibuu nabiga weydiiyey saxaabiga jaliilka wayajhaluuna way igu xadgudbaan calaya aniga jahligu waa xadgudub hadda wa loo jeedo cay iyo cara fara badan iyo afxumo iyo geyn wa axlumu canhum ana waa u buuri way igu xadgudbaan ana dulqaad sabir iska sabir waa walaalka waa in adeerka waa eedada waa habaryataa ama dulqaad kasar ku waa gacal waa qaraaba iska daa wax kastoo sameeyaa sameeyey wiilka baa ku ima yaa gudelay hebel baa idilay faraha ka qaad waxaasaa dhacay hebel baa jabiyey muxuu sameeyey mooye faraha ka qaad iska daaya caruurtaa iswaale oo reerkaa kici hawlayintaa la maha anaa wadhaa ninkaa meel fadhiista islaantaa bur la booy maxaa kaa gala adugu hashaa reerku garabariso hebel miyaa taqaanaa danaada qabso anugu axlamu canhum asna wuxuu doonu samayn maxaa sameeya nabi maxamed muxuu ku jawaabay qaala wuxuu lain kaana hadduu yahay wey lain kaana hadday tahay arrintu kamaa taquulu sidaad sheegaysa hadda wax u jiraan saxaabiyow kaannamaa waxaad moodaa tasifuhum inaad raqsinayso aad afka u gelinayso almalla rumad rumadku waxaa weeye waa taqaanaan dambaska iyo dhuxulahaas ku jira wey dambaska kulul ee markaa dabkiisa uu damay ama oo weliba dhambila yararka ay ku dhex jiraan rumad waa la yaqaanaa si aduu rumo cantugsiinhayo daaqsiinhaya lamidtaa le bimacna maxaa yeelay ixsaankaadii wanaaggaad siinaysay cadaabba ku aakhra ku noqon doonaa iyo xumaan maxaa yeelay kugu xadgudbi wanaag bad u geli raran bay kuu dhigi iyo gacandhi adna gogol baa u dhigi filjimay kuu taagi furaash baad u dhigi biyaad siinaya caano waabay sunbay kuu qooshi idan waa maxay ayayga u daran tahay ninkii soomaaliyadan dhihi jira muxuu yidhi anugu khayaaran waan jeclahay buu oday waxaa le maxad oga jeeda khayaaran waan jeclahay wuxuu yidhi ninkeeday kaaga filantahay ninka khayaanadan samaynayey asaga ku soo bix asagay kaaga filantahay aakhir eelo ku bixi buuri daa faraha ka qaad maanta ha dembiyo ebel baan xaabiyey waan reer magaaleeyey wad reer magaalanta aakhir asaga la tegi buuri faraha ka qaad idan nabi wuxuu yidhi kaanamaa waxaad moodaa tusifuhum inaad cabsiinayso ama aad raqsiinayso ood cantuginayso almalla rumad iyo dhuxulo kulul ayib cadaab iyo naar iyo sun bay cunhayaan xaq aysan lahayn bay cunhayaan waa jasaarin wey walaa yazaalu zuuli maya macaka la jirankaada min allahi ilaahay xaggiisa dahiirun wax kaa kaalmaya calayhim cala alqaraaba qolyaha ku goynaya ilay agtiisa wax kaa kalmi waay mayso qaraaba gacal kalaa kuu kaalmayn muslimiinta ku ogaan idan min allahi baa laga kaalmaynaya ha u bixin adugu inaba ha goyni way ku gooyeene go ha dhih way ku xumeeyeene xume ha dhihine waxaad ogaataa min allahi baa laga kaalmayn ha u bixin adoo yada walaa yazaalu lawaayi zuuli maya macaka adiga la jirankaada min allahi ilahay xaggiisa dahiirun yani muciinun wa naasir ayib fain allah huwa mawlahu wa jibriil wa saalixu اlmuminiin wاlmalaa'ikaةu bacda dalika maxaa ka dambeeya ahiirkaas wey eesh dahiirkii huna wa almaciin wاnaasir ayb ahiiru mid ku kaalmeeye calayhim cala alqaraaba almusiiati laka wey maa dumta intaad ku sugantahay calaa daalika arintaa ayada intaad saa ku sugantaheed xidhiirinayso eed wanaajinayso eed ayaga suubinayso ayaguna ay ku xumaynayaan cadaab bay cunayaan iyo waabay iyo xinjiray nuugayaan ay cabayaan adiguna ilahay baa ku kaalmay hawsha ku socwo ayb xadaana ismaaciil ibn abi uweys qaala xadaثanii akhi walaalkay baa ii warramay cabdilxamiid ibn cabdallah ibn cabdallah ibn uways baa loo yaqaana can sulaymaan waa nin saduuqoo iqa ah can sulaymaan ibn bilaal ataymi in badan baynu soo marray can muxamed ibn abi catiiq xasan alxadiiث can ibni shahaab maxamed muslim can abi salaamة bn cabdiraxmaan waa macruufu bikunyatihi ana abaradaad waa nin xijaazi ah abaradaad bu maga kunyadaas caan ku yahay waana maqbuul bimacnaa layin xadiiث ma lam yutaabac cinda alxaafid wadakar ibn xabaan fi iqaat allayti ninka abaradaad reer leyti ahaa yaa akhbiru u sheegay oo oga warramay can cabdiraxmaan bn cawf الzuhri anahu samica inuu maqlay anahu cabdiraxmaan baa samica maqlay rasuul اlahi sal slam yaquul oo leh qaal allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi saxaaboy ana araxmaan anugu raxmaan baan ahay haddaan alla ahay raxmaan baa la yidhahdaa wa ana aniga khalaqtu abuuray alraxima qaraabada iyo gacalka ana abuuray washtaaqtu waan jeexo waan dhambalay lahaa ayada waxaan usoo dhambalay min ismi baan ismin oga dhambalay magacayga raxmaan ah ama raxiima ah, ama arxamu raaximiin ah yaa looga dhambalay ra iyo xa iyo min bay iyo magac u leedahay idan magaca laga dhambalay ilaahay magaciisa laga ishtiqaaq ee laga dheegtay wuxuu mudan yahay wey ka magacaan ba la xurmeeya basiiis barta idan qaraabo waa in la dhowro wey la helayo ayib washtaabtu waan dhambalay waan jeexay lahaa waxaan u jeexay min ismi ismigeyga waxaan oga jeexay isman macana ahaan shabaha una dhoweeyey magacii raxmaan ah faman wasalha adaba magacaa faman wasalaha raximka ninka xidhiiriya wasaltu rabbi waan xidhiidhi waman qatacaha ninkii gooyana batadtuhu anna waan goyn wa fii riwaaya qaactuhu batigay qacigu waa isku mid oo waxoo bir lagu gooyo wey haddii shay qayb la gooya saystaan batiga qaci lama yidhahdo waa in si go-an loo gayo wy oon kabna lahayn aan kabna lahayn batatu ana waa goynaya ilaan ballantaasay wada galeen ilaah iyo raximka ilaan marka qaraabadaan iska ilaaliyo xadaanaa muusa bnu ismaaciil xoolaha maayagaa ilale iyo maayagaa wax ka ogaa iyo imisaana khatar u galay iyo anaa u soo rafraaday xageed ka timi adugu maxaa tahay mecerkaad ka soo dhacday ayib warkaa warjina ma aha xooga iyo caqliga iyo ra'yiga keliga male tolka kula leh qarabada muslimiinta kula ayib duqoyii hore dhihi jireen xooggaada lama kahdiye dheh xooggaada iyo muruqaada lama kahdiye warkaale birta noo qaad maya anuu xoogow dhaba xanuun baan qabaaye warkaale xabaasha wax ka qod xoogow iidin baa igu taagane xooggaa waxay dhan labada kedaysihiisa maxaa loo kadinayn waxaa ka dambeeya gergerin ha dhowaad ruxaan kulliga si adoo waalan markoo dhan baa dirci adoo dhan baa falayshanku dirci maraad noqonba aan tallaabsan karin marka inta muruqu kuusan yahay waxaad muslimiinta caawi nin xoog fura noqo oo shuqadaa qabta oo muslimiinta xooggiisu ay ku shaqaystaan maxaaba ka kaydinba ha kayd maba galaba aroor baa ka dambeeya hadda dhimatana iyo melil iyo qurun baa ka dambeey waa lagaa shaqay ayib intaad nooshaha in haddad waa yeesho adoo dhan baa ruxanba irbad xataa ma qaadan marka dambe haddame kabaha in lagu qaaday noqonaysa ayib adoo dhan baa soo gudgodan xaggana waad ruxan marka intaad xoog badan tahay xooggaada muslimiintuna ay ku qabsadaan oo wax ku noqdaan baa la rabaa xadaثna muسى بن ismاعيل التبudki qال xadaثna abu cawاna الوضاح بن عبد الله الأشكري عن cثمان بن أبو المغيرة ثقة xاaفظ عن أبي الcambس محamed بن cabd الله waa loo yaqaana aw محamed بن عبدالرحمن waa maqبول ضaciif weeye ma lam yutaaبع qaala wuxu uhi sheekaas dakhaltu calى cabdاللahi بni camrin baan u galay cabdالlahi بn camr بn caas baan u galay fi اlwahطi beertiisaan ugu tegey wahطigu marka waa dhul u lahaa dhulka godka ah yaa watiga la yidhahdaa yacni ardan buu u jeedaayo lahu cabdulaahi uu lahaayo biaa'if ku taallay aa'if dhulkii maka dhankaa ka ahaa ee reerka qifdagi jireen dhulkaas yuu beer ku lahaa beer weyn uu lahaabuu marka ugu tegey buui faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi buuri saxaabigaas caafa lana nabiyu nabigaa noo goday isbacahu fartiisanna ugu goday saasuu u goday nabigu sal slam saasuu nabigu noo yidhi buuri farbusanna ugu goday araximu raximku xujnatun waa rucub ama shujnatun rucub wey yani xididahays haystee saa iskugu dhegan baa shujin la yidhahdaa geedku markuu xididaanisku ah, marmarmaan isdhex galaan iyo waxa leeyahay raximku waa shujna hadihi shujna maxaa yeelay abtirka hooyada iyo ka aabbaha baa isgalaangeli waa weligoodba aabbaha islaan reebanu guursaday awowgaa tu ka hor reebanu guursaday awow intaasoo abti baa saas kugu laban intaasoo raxiim iyo intaasoo xidhiid baa saa iskugu xidhan marka waxaa laga yaabaa in laga helo abtirkada dhexdiisa nasabka laba boqoloo qabiil inay soo galeen idaa marka nabi sal wuxuu hi raximku shujnatun aw shajnatun rucub weeye rucub waxay saas isu gala baa lahadaa ama waxaa tiradaa waa xarid murday waxaa man yasiluha ninkii gooya raximkana yaqطacu rabbi waa goyn lahaa waxaa u sugan riximta maalinka qiyaama lisaanu carab dalqun fasiix ah dalqun wax goynaya maalinka qiyaama waxaa weeye wey riximku waa abukaata qareen wey doodaa hadduu kootiin kula furo mar ka baxsanayn dalqi waxaa wey ninka carabka furan en i dhahaynin ee wuxuu doonay sidiisa u sheegay carabkiisu dangan ma laha ma shigshiigo ma carablo nin goryeciila ma aha oo afgarooca ma aha waxaa weya carab seefaati ah dalqun carab furan dalqiguna waa ruuxa kugoyayba hadalku ku hadalbaha ka darbu ku odhanaya hadalbaha ka khatarsan yahay u dhimanayso kugu dhufan wey markuu intuu dacwooyo wax sheegto o inta waad ka jawaabi kartaa mid ka daran ba lagugu dhufanaya maalinkaana saasuu yeelay intan jawaab baad u mid ka saddexaadoo ka daran markaad een een mid ka weynaad ka dhaqaaqi karinba idan way ku xaabin weye dhammaad hadday raxim kuladooda maalinka yaama isma haystaan walaadihi janna maalinkaas ywm alqiyaamati maalinka yani lahaa lisaanu dalqun dalqun ywma alqiyaama waa hadlahayaa isagaa doodi hawshu ahaan mayso ruuxa baliiqa a carabka suudinaya dalqii la ayib xadaana ismaaciil ismaaciil ibn abi muusa ismacil ibn abi weys baan rabaa ninka hadaynu soo marina wey ismacil abi weys qaala xadaثanii sulayman ibn bilaal ataymi can mucaawiya ibn abi musarid ninka haddaan soo marin laysa bihi baas min rijal الbukhaarي can yaziid ibn ruman min ثiqaat الtaabiciin ثiqaة kaثيr الxadiiث can curwaة bn zubayr can caaisha radi allahu tacala canha ana الnabiya qaala nabiga ilahi wuxuu yidhi alraximu shajnatun waa rucub iyo guntin min allahi ilahi xaggiisa ka ahaatay man wasalaha ninka xidhiiriya wasalahu اllah ilahay baa ninkii qaraabo xidhiiriya waa xidhiirsan yaha meelaa buu ka xidhiirsan yahay waman qatacaha ninkii gooya adduunka intuu joogana qatacahu allahu fi dunya walakhira aakhare damb waa la goynaya xadaana e, baabu silati اraximi taziidu fi اlcumri raximka xidhiirintiisu fadligeeda waxaa ka mida ah cumriga kordhisa aadaanka la jooga miya fadal sheekh baabu silaة الraximi taziidu fi اlcumr riximka xidhiidintiisu waxay kordhinaysaa cumriga yuu u baab yahay xadaثna cabdالlah bn صالح katib الleyt qala xadaثnي leyt bn sacd alfihmi اlmasri qala xadaثnii cuqayl ibn khaalid bn caqiil wa min rijaal الbukhaarي وmuslim waana nin iqo xaafidow can ibni shahaabin الzuhri qaala akhbaranii anas bn malik ana rasuul اlah sal slam qaala man axaba ninkii jeclaada ninkii jecel an yubsada in loo fidiyo lahu asaga fii risqi irsaaqadiisa noloshiisa ninkii doonaya in loo waasiciyo oo nolol celiyo inuusan ku noolaan doonayahay wa an yunsaa in dib loogu dhigana doonaya lahu asaga fii aari yani fii cumri alahar huwa alcumr wاlmar'u mamduudun maa caasha lahu aharun laa yanqadi اlcumra xata yantahi اlaharu idan ninkii doonaya in loo barakeeyo in loo waasiciyo irsaaqadda cimrigana dib loogu dhigo loo badiyo ajasha afartan sano lixdan sano looga dhigo sodon sagaha siddeetan looga dhigo falyasil ha xidhiiyo raxima qaraabaysa wa an yansaca in dib loogu dhigo weylahu asaga fii aari yacni intaad mogta raad waxad le intaad noosha soo maha intaad noosha raad kuu socda ama baabuur ku mar ama diyaarad ku mar ama luguya raadka lagu socdaa adduunka intaad martay markaad dhimato raka uga ahaya meel dambood jaani cidhadhiga ma jiraan idan marka raadkaada la kordhin macnad waa maxay ninka intaa doonaya waxaa weyaan ba falyasl raximahu sida xaqiiqadan waxaa weeye xaqiiqa ahaan baa ruuxa muslimka ah hadduu qaraabadiisa xiriiriyo cimrigiisuna waa loo kordhin irsaaqadana waa loo waasicinaya bacd ulculamaa waxay leeyihiin bimacnaa waxaa weeye cimrigaa loo barakayn oo ajasha biqadaa'in waqadar bay ku qoran tahay oo maalinkaad xad iyo biyahayd baa irsaaqadaada camalkaada waxaad noqon oo dhan la qoray wax la korinaya ma jiraane waxay leeyihin waxaa lagu barakayn cimrigaada maa lagu barakayn tawiilka noocaasa waa daciif min in la isticmaalana maba haboona basiiisuba wuxuu daciif u yahay midda koobaad waxaan leenahay barakada laftirkeesu qadaya qadar kuma socoto haddaad tidhahdo waxaa loo jeedaa cimriga la kordhin maaye oo la fid soomi waxaa loo jeedaa cimriga la barakayn taa macanada waxay noqonaysaa barakadu waxay ka baxsan qadaha ilahay qadarkiisa waa khalad idan barakada laftirkeeda waxay u khuduucaysaa biqada'in wa qadar ayib in cimriga lagu barakay inaan lagu barakaynin oo xinkaar qaba lagaa dhigay horaan bu qadaray qadar bay ku socotay idan maxaad ka carartay marka waa yahay idan taas waa maxduurkaasa ku jira oo qadaha cimriga iyo barakadu dhammaan waxay u khuduucayaan biqada'in wa qadar wax ka baxsana ma jiraan midda labaad maxduurka labaad ku jira waa tafsiirkaasa ku jira waxaa weeyaan xadiidkii macnihiisii bay khafiifinaysaa way wiiqaysaa yani waciidka ku jira meesha haddaad tiraad macnuu waxaa weeye cimri lagu korin maaye xoogo waa lagu barakay ninka wuxuu iska leey barka ilah haysta ma adigaa barkahay laakiin dadka bani aadamka dilyaa toban sana lagu daro cimrigaad aad baa loo danaynaya waa carruurtoodu ka mid yahay nabigu soo bixi doono weeye wuxuu ilaahay cimrigeeda lixdan sano mise afartan bay ayd xadiiskii naqu ah afartan mise lixdan adigu waxaad ma xusuutay afartan sano ama lixdan sano cimrigaa laga siiyo inuu xadiidkii nabi aadam cimrigiisa boqol aha dama xusuustay aduu almihim tira dhan ah, ama kun ah ama boqoloo cimriga aadam aha markii wuxuu bixiyey afarta ama lixdan buu xusiiye wiilu e, nabi daawud ku wareeji waa la qoray xisaabta maba lagu qoray markay lixdanka sana ka dhammaatay nabi ilaahi aadam bay malaa'igta u timid malakul waxaa naftu soo wareeji xoolaa lahada afartan sana iyo dhiman afartan sana iyo dhiman nimayo xisaabta way ka qabantay waa la xisaabtamay waxaa layidhi sooadagi siiyey wiilkaadii daawadaas cimrigaada qayb ugu dara ma aha wuu ilowey nabi aadam dooduna wuu inkaray wuu diiday nabi xusala slam nabi aadam waa ilaawey fajaxad fanasiya duriyata wajaxadu idan halmaanka iyo nisyaanka iyo waxaan la inkay indhaha la cadayn halkaasay carruurta ku keeneen ayib idan cilmiga khatar wey waxyarba laggu dara muhiim idan tafsiirka in lagu fasiray cilmiga yaa la baratay la korin maayo xadiidkii macanigiisa iyo daahirkiiba dhaawacaya wuna wiqaya macaan muxuuse daciifuna ka dhigaya wuxuu xadiid ku xog yahay in isdoodaya calaaga hore la waa la korin dabad taasay ku suurtagelaysaa waxay ku suurageli culmo ku suureeyeen marka hore ee la qadarayaba cimrigaada asbaab bay ku socota dhimashada asbaab bay leedahay nolosha asbaab bay leedahay shaqaaga iyo sacaadadu waxay leedahay asbaab idan waxaa leeyahay ninkii hebel hadduu qaraabada xuduudiy shuruudda kale ka soo baxo oo ruux muslim ilahay caabudo uu noqo laakiin qaraabada xukunkeedana meel u saaro cimrigiisa fal yakun mia sana boqol sana ha noqdo hadduu noqo nin saa'ii zakaadigi zakayaadkiisa iyo howlaha kadigi jihaadkiisa iyo xajkiisa laakiin qaraabo dos uu noqdana hala laqmeeyo afartan sanata lagaga qaado haddii laakiin qaraabada xidhiiyo sideetan la gaarsiiyo waa cimriga marka la taqdiiro iyo la jaan goonayo asbaab iyo shuruud buu leeyahy waa yidhi hebel labaatan qaab oo soo iibi haddaad boqol ku heshana ah, ku iibi haddaad siddeetan ku heshana ah, ku iibi ayib idan sidoo kale waxaan leenahay ruuxa muslimka cimrigiisa waa siddeetan hadduu qaraabo xidhiyo tusaaladaada hadduu xidhiidhin waayana waa maxay wuu laqman afartan ama soddon ku nafdaagaya qorshaada qadarka rabbi aska subxana wa tacaala sababkuna waa maxay inuu xidhiiyo qaraabo inuu geeyo qaraabo hadduu geeyo waa loo kordhin hadduu xidhiirin waayana cimrigiisii intii yarad ba lagu dayn ama waa laqmanhayaaba hawl halisa wey حدثنا إبراهيم إبراهيم بن منذر إبراهيم بن عبد الله بن منذر صدوق ليس به بأس قال حدثنا محمد معن بن نضة الغفاري ثقة حافظ قال حدثني أبي معن محمد بل يقنا مقبول وإن كان ذنبه أبوه ضعيف عن سعيد إن أبي سعيد المقبري ثقة جليل لكن مركو يريح وحفظ الوسواس بدلي واختلط بآخرة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول نبي إله ربا مقلي ما سره منك يفرح قال لي سوي منك كفر حاية إيه الضمينية أن يبسط إن لا تفسه له أسجى في رزق إرساقه الله فيه وأن ينسى إن دين لو بدي أنا الدون له أسجى في أثر ذات كسي عمر كيسا فليصل رحمه رحم كيسا حريري رحم يا قراب حاول حاول واسكت الرحم والقرابة raxim haddaad tiraahdo iyo qaraabo isku mid weeye wadaaddaa waxay leeyihin raximku waxaa weeye ruuxa aan haddii adiga lagaa dhigo nin asagana lagu qadaro dhadig aydan isguursan karin laba ruux isdayin baa raxim ah wadaaddaa ku fasiray raximku waxaa weeye laba ruuxoo kastoon isdayin waa raxim qaraabana waa qaraabada guud gacmo guud wix isdaba weeye xaggana qaraabo nasab iskugu imaanaya culm waxay leeyihin alraxm wاlqaraaba nafsa shay iyagun baa kala sokaysan mooyeen tafsiirkana waa jira waxaana uu tusaya inay isku mid yihiin beerti bayruuxa ee abu طalxat alansaari nabigu u yidhi sadaqe intuu nabiga kusoo wareejiyey lan tanal bira xataa tunfiqu ma tuxibu markay soo degtay nabi maxamedow waxaan u arkaa rabbi subxaanaه wa tacaala inuu leeyahay khayr gaadhi maysa maysaan ilaa aad bixisaan waxaad aad u jeceshihiin xoolahayga waxaan ugu jeclayna bayruxaab ah, baa ka mid a beerta ayada ah iyo isheedii waxoo dhan ba adaa kugu wareejiyey muslimiinta iyo u qaybi nabi wuxuu yidhi waxaan anugu u arkaa adugu qaybi wa an tajcalahaa fi alaqrabiin qaraabada ku bixi dadkii qaraabada ahaa ee beertaa qayb ka qaatay sheer iyo sahmi laga siiye waxaa ka mid ahaa mucaad ibnu jabal ubay ibnu kacab ahlu siyar wa taariikh wa ahlu nisab waxay sheegeen ansaab dadka waxay caddeeyeen waxaa u dhexaysay ubay ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabal iyo abu talxa waxay iskugu imanayan odayga lixaad iyo ka toddobaad toddoba awow bay kala tirsanayeen idan toddoba awow inaga waxaa weeye qaraabo fog fog shishayso wey waa shisheeye ninkaas mala un xoogow aad awr ku kacsan mooye madaad awr ku kacsan mooye ninkaas toddoba iskugu timaadaan shisheeye kuu yahay meesa ahayn curfiga soomaaliyeed ee markuu nin ka fog yimaado unbu markaa sokeeyo noqon asaga nin ka fog markuu yimaado buu sokeeyo noqon laakiin inta uu joogo inaad isku awowga labaad awowga koobaad ka saddexaad ka afraad isagu iska tagahay iyadoo markaa curfigaa loo celin maadaama sharcigu uusan xadidin maa hiya alqaraaba wamaa hiya alrixam sharcigu uusan xadaynin luuq ahaanna aan xad lagu haynin curfiga muslimiinta loo celin qaraabo waa la yaqaana nin aan qaraabadiisa aqoon ma jiraan wareega cadaysigaa la iska daayay baabu man wasala raximahu axabahu ahluh wuxuu baab yahay ninkii raxiimkiisa xidhiidhaya ahalkiisaa jeclaan qasab wey hebel in hilib macaan buu ahaa baa lagu dhihi jablaayo saasay ahayd hilib macaan ree hebel maydhax ma laha maqli maydhax ma laha bimacnaa waa maxay waa reer kharaar wey balisoogi waa laska hor qabaa ayib xadaثna محamed بن kaثير الcabdi ثiqة xاaفظ min shuyuخ الbخarي qala أخbarna سفyان الthwrي عن أbي اسحاq السبيعي cmr بن cabd الlahi السبيعي الhمdاني عن mغrا mغrا الcabdi abوالمkhاriq الكوفي maqbul عن iبن cmra qaala iبن cmar wuxuu yidhi man اتaqىa rabah ninkii rabbigii ka cabsada man اتaqىa rabbahu alla ninkii ka cabsado alla ka baqa oo wasla xidhiidhiya raximahu qaraabisa xidhiidhiya nusia dib baa loogu dhigi fii ajli cumrigiisa ajashiisa waharaa waxaa kordhi oo wa axabahu waxaa jeclaan ahlu baa jeclaanaya intaa wa isdaba taalla waa wanaag iyo khayr daydanka qaarkii waxay ka xanaaqayaa in la xidhiiyo qaraabada asagoo qaraabo goys oo waxaa weeye lagaago khayrlaawo ah wey niman kale mahadinka hortaarka taageene lacagta diri iyo xawaalada kaaturi qaybin ee dad ka warqabay hebel baa isoo wacmaan yuu la yaaban yahay ina qarin baa taniyo magaajo waxaa naga dah sidan maaha taasuu ka xanaaqsan yahay asagii inuu dad xidhiijiyaar ummaddii dhaqaaqaysana isbaru dhiganayaaba maxaa yeel nin kasta waxa xuna asaga ku jiro in la soo daba jecliya dhaqanka binaadamka saasaba ninka tuugga ah wuxuu jira dadkoo dhan inay tuuga noqdaan kulli khaayinku wuxuu doona ummadda inay khaayan noqoto ma doona asaga farta in lagu fuuqa kaasa khaayan liga dadko dhan wada khaayan buu ka rabaa kulli meel farta lagu fiiqaba la waayo marka labada bal hawshaa wada ninka rabbigii ka baqa raximka xiriiriya cimrigiisaa loo kordhin maalkiisaa tanaadoo kordhi ahalkiisana waa jeclanaya ayb xadaثna abu نuعaym alfضل بن dukayn qala xadaثna yuنس بن isxاaq السabيعي abu إsrاaئيل صaduq yahim qليilا xadaثnii mغrا abوالمkhاriq huwa الcabdiy qala iبن cmر man اتaqىa rabh وsل raximه unsiأ lahu fii cumrihi waxaa lagugu daray ficilkii nusia ah baad waxaa laga dhigay unsia fii ajalin waxaa laga dhigay fii cumrihi oo lagu caddeeyey oo lagu fasay dhiba ma laha wa farya maaluhu kii ficilkii fara ahaana hadda waxaa laga dhigay fariya facila maaluhu maalkiisiiba kordhaya wa axabahu ahlu ahlkiisana waa jeclanaya baabu bir اlaqrabi faاlaqrab xadaثna xaywa ibn furiix alxadrami ثiqaة xaafid qaala xadaثna baqiy bn اlwaliid صaduuq kaثيir tadliis can الضعafاء can baxiir ibn mascad baxiir ibn sacd inuu haba filaya mise mascad oo baxiir ibn sacd can baxiir ibn sacdin saalix الxadiiث ثiqة can khaalid ibn macdaan abu kurayb ثiqaة xaafid can ilmiqdaam macday karib anahu saxaabigaas samica rasuul اlah rasulka ilah buu maqlay yaquul leh ina allaha ilaahay subxaanaه wa tacaala yuusiikum wuxuu idin dardaarmaya biummahaatikum hooyooyinkiin war hooyooyinka ha la ogaado weeyaan ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa hooyinkan ixsaan iyo biraha loo sameeyo hala adeeco hadalka yaan lagu soo celinin baahidooda iyo bugtadooda laga warqabo marashadooda masruurka laga warqabo ha la ogaado ayib siday doonaysa ha loo yeelo oo wanaag awey waxaan xumaan ka ahayn ayib uma intaa kadib yuufiikum ullahu biummahaatikum uma yuufiikum biaabaa'ikum marka saddexaad wey laba xaq bay hooyadu dheer weeye aabbaha fii bacdi riwaayadna waxaan ku soo inuu aabbuhu noqon hayo darajada afraad dhachayo darajada afraad uma yuusiikum rabbi wuxuu idin dardaarmaya bilaqrabi falaqrab bilaqrabi ka dhow falaqrabka sii dhow nima ninka weeyaan hooyaa u horaysa aabbaa ku xiga falaqrab falaqrab ilmahaadii adeerka walaalka saas u socdo waa la garanhaya xadaثna muسى ismaaciil tabudaki halkan aynu ku joogno hada bilahi towfiiq